marka aayadda waxaa ku sugan laa burhaana lahu bihi waa ifo marka ifadaasi mafhuum ma laha mafhuum ma laha ee waxa weeye waxay u timi waa صifa kaashifa waa صifa xaalkii un sii caddaynaysa laakiin taqyiid ma faa'iidaynayso wax laguma bixinaayo waayo ciddii allah ka soo hadhee la caabudaaba waxa weeye waa baail in la caabudaa waa baail uma qaybsamaan cidda allah ka soo hadhaa cid burhaan leh iyo cid aan burhaan lahayn cibaadada la caabudayaa cid ay leedahay iyo cid aynay lahayn uma qaybsana oo dabeed la yidhaahdo ciddii aan deliil lahayn cibaadada la caabudaya la saarayaaye laakiin ciddii daliil iyadu waa ka hadhan tahay lama odhanaayo waa wada bail marka sifadan waxay u timi waa sifa kaashifa xaalkuun bay caddaynaysa walaslu fi lqaydi ixtiraazin wayaqil ligayrihi ka kashfi tacliilin juhil sifadana waxaa u haaliba inay yani mafhuum leedaho wax lagu bixinaayo laakiin waqtiyada qaarkood waxay u soo aroortaa iyadaan markaa waxba lagu saarayn laakiin la sifeeyuhun baa la sii caddaynayaa waxayna noqonaysaa bimathaabati tacliil cillayn lagu cillaynaayo kalay noqonaysa oo ilaahay cidaan ahayn in la caabudaa waxay u noqotay mamnuuc waxay u noqoto xaaraan u noqotay burhaan iyo daliil baynay lahayn ayay ka dhigantay wa tacaala ilaahay wuxuu uhi falaa tadcu ha baryin maca allahi allahla jirkiisa ilaahan macbuud aakhara kale fatakuuna aada noqoto haddaad barido min almucadabiina kuwa la cadaabaayo aad ka mid noqoto wa tacaala ilaahay waxau ihi walaa tadcu maca allahi ilaahan aakhar ولا tadcuu ha baryin maca allahi allah la jirkiisa ilaahan macbuudo aakhara kale laa ilaaha ilaa huwa mid la caabudaa xaq ma aha ilaa huwa isaga mooyaane allah oo qura ayaa in la caabudaa xaq tahay laakiin ciddii kale ee allah ka soo hadhay cibaadada la caabudaya waa baail wa qaala tacaala malu ladiina ifadii kuwii iyo xaalkii kuwii ittakhaduu yeeshay min duuni illaahi allah sokadii awliyaa awliyo yeeshay ka maali cankabuuti waa sidii markaa sifada caaro oo kale ay la yani ama ay la mid yihiin caaradaasoo itakhadat yeelatay beytan guri yeelatay bimacnaa waxay samaysatay guri itakhadat bimacnaa istanacat waina awhana albuyuuti guryaha waxaa ugu liita oo ugu taag daran labaytulcankabuuti guriga caarada weeyi low kaanuu yaclamuun hadday yihiin qaar garanaaya inay xaaladdoodu la mid tahay yacnii guriga caaradoo kale inay la mid tahay hadday garanayaan ay ma ittakhaduu min duuni illaahi awliyaa allah sokadii yacnii awliya ma yeesheen yani cid allah ka soo hadhay may caabudeen ina allaha ilaahay yaclamu wuxuu og yahay maa yadcuuna min duunihi kay baryayaan allah sokadii oo min shayin shay ah allah waa ogyaho waa ka warqabaa wa huwa ilaahay alcasiizu waa ka qaalibka awooda badan ee alxakiimu xikmada badan waqaala tacaala ilaahay waxau yihi dalikum allahu rabukum dalikum kii allahu allah weeye oo rabbakum rabbigiina ahaaday lahu lmulku isagu mulkigu u sugnaaday keligii wladiina tadcuuna min duunihi wladiina kuwii tadcuuna ay tadcuunahum aad baryaysaan min duunihi allah sokadii maa yamlikuuna ma hananayaan min qimiir yani qimiir in la eg ma hananayaan qimiirka waxaa la yidhaahdaa yani laftimireedka xuubka ku wareegsan baa la yidhahdaa laftimireedka xuubka yar ee cade ku wareegsan ayaa la yidhahdaa khaasatan xuubkaasi wuxuu samaysmaa markay timirta xoogaa qallasho tawafto in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum in tadcuuhum haddaa baridaan laa yasmacu maqli maayaan ducaa'akum baryadiinna walow samicuu hadday maqli lahaayeenna ma stajaabuu lakum idinmay ajiibeen oo idinmay aqbaleen waxay idinka aqbali lahaayeen ma jirto waayo wayna kari karinba wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana yakfuruuna waxay dafirayaan bishirkikum shirkigiinna wadaajintiinna ilaahay aad la wadaajiseen wuxuu la gaarka ahaa aad la wadaajiseen waa dafirayaan maalinta qiyaame walaa yunabi'uka kuuma warramaayo milu khabiirin siduu khabiir kuugu warramo oo kale mid aqoon badani siduu kuugu warramo oo kale cid kuugu warramaysaa ma jirto waxaa laynoo tilmaamayaa dadka markaa waxaa baryaaya amwaadda dhimatay awliye markaa daday u qabaan ama awliyaba xaqiiqatan ah ama nebiye ah oo dhimatay marka cidda baryaya yani waxay ka faa'iidayaan inayna jirin shirki iyo gaalnimona inay tahay baryadaa la baryayaa ayaa aayadda laynoogu sheegaya waayo waxay bixin karaan ma jirto waxay bixin karaan ma jirto xabaal bay ku sugan yihiin naftooduna waxay ku jirtaa waxa weeye hadday markaa dad wanaagsan ahaayeen oo nebiya ay ahaayeen ama awliye iyo saalixiina ay ahaayeen jannaad bay ku jirtaa naftoodu haddii dad xunxun ay ahaayeen kuwa la baryayaa oo awliye laysaga qabo laakiin awliye aan ahayn ee qaar xunxun ay ahaayeen oo gaalo ama wax la mida ama munaafiqiin ah markaana naftoodu waxay ku jirtaa naar bay ku jirtaa marka layba caalamkan kama adeegi karaan waxna kama qabanayaan waxna kama adeegayaan waxna kama qabanayaan camalkoodina waxa uu yahay mid go'ay إida maata الإnsaanu inqaطca camaluhu ila min ثalaaث waatuu rasuulku yihi salى الlahu عalيه wasalam bini aadamku hadduu dhinto camalkiisu waa go'a saddex mooyaane saddexdana waa umuuro uu sabab ku lahaa laakiin camalku xaqiiqatan u samaynaayey waa go'aa saas aawadeed nebiyada iyo awliyada iyo markay dhintaan dee adduunyada naftoodu iskama wareegto hadday doonto ma xajido meeshay doonto ma tagto yani waxa weeye waxay tahay naftoodii waa la qabtay naftoodii waa la qabtay waata laynoo sheegay inay ama markaa nafta inay naftu ama ku sugan tahay ciliyiin oo jannaat ay ku jirto ama ay ku sugan tahay markaisagaa sijiin ama ay naar ku sugan tahay nafta gaalada iyo munaafiqiintuna waxay ku jirtaa naar nafta waxa weeye nebiyada iyo saalixiinta iyo dadka wan wanaagsan yagana nafahoodii waxay ku jiraan jannaat bay ku jiraan marka mid ay adduunyada iska saqaafayaan oo meeshay doonaan marayaan ma aha waxay doonaanna qaban karaan axwaasha adduunyada ka dhacaysana kama warqabaan nebi maxamed baa sala allahu alayh wasalam waxaa la gaadhsiinayaa salliga iyo salaamta ummaddiisu markay ku soo sallido iyo markay salaamto assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh ataqyaadka waatay jirtaa marka salaad kasta gudaheeda nebiga waa la salaamaya waana lagu salinaya waktiyo badan oo kalena waxaa lagu salinaya waana la salaamaya alayhi salaau wasalaam marka la yidhaha waa la salaamay waana lagu saliyey marka saliga iyo salaamta waa la gaadhsiinaya nebiga sala allahu alayh wasalam maaha isagu adduunyada naftiisu inay wareegayso oo meel kasta oo lagaga salinaayo isagu uu taalacanayo oo tegayo uu og yahay maaha waa baail saas aawadeed dadka qaarkood mararkay akhrinayaan mawlidada iyo waxyaalaha ay akhrinayaan waxay rumaysan yihiin inay ruuxdii iyo naftii nebigu u timi ujeeddaday isu taagayaan maxay tahay marxab mar markay leeyihiin waxay leeyihiin nebigii baa soo galay oo naftii ama ruuxdii nebiga ayaa ina soo ziyaaratay ina soo booqatay marka isagii baynu isu taagaynaa isagii baynanu salaamaynaa assalaamu calayka iyo sidaanu u odhanaynaa waa sidaas marxab iyo sidaanu u odhanaynaa waa soo dhowayn aanu isaga soo dhowaynay ku leeyihin waa abaaiil wax daliila ma leh nebigu sala allahu alayh wasalam markuu noolaaba laysuma taagi jirin waxaa sugnaatay xadiis ku sugnaatay ma kaana axadun ma kaana axadun ma kana axadu axaba ilayhim min rasuuli lahi salى اllahu alayh wasalam wakanuu la yaquumuuna lahu lima yaclamuuna min karahatihi lidalik waa xadiis صaxiixa yani axad aصaxaabta rasuulka salى اllahu alayh wasalam rasuulka ka jeclaa ma jirin haddana maca dalik iyagoo rasuulka markaa cid ka jeclayd aynay jirin umay kici jirin maxaynay ugu kici jirin lima yaclamuuna min karahatihi lidalik ogaalka ay ogaayeen daraaddeed inay waxa weeye taa uu necab yahay ay ogaayeen laysuma taagi jirin rasuulka sala allahu alayh wasalam asxaabtii u jacaylka badnay isumay taagi jirin waayo rasuulkaa necbaa sala allahu alayh wasalam in laysu taago ah, nabigu sala allahu alayh wasalam inuu adduunyada ku soo noqonaayo oo ruuxdiisa ama naftiisu adduunyada wareegaysana daliil ma leh ee waxa uu inoo sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam in malaa'igi arlada wareegayso oo salliga iyo salaamta ummaddiisu ay ku sallinayso ama ay salaamayso inay soo gaadhsiinayso oo rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam ina lilahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lardi yuballiguuna can ummati salaam ilaahay waxaa u sugnaatay malaa'iga arlada wareegaysa oo ummaddayda iga soo gaadhsiinaysa salaamta ay salaamayso iga soo gaadhsiinaysa salliga laftiisa in la gaadhsiinayana xadiid kala ku soo arooray labada xadiidbana waxa waa sugan yihiin waa laba xadiisoo saabita xadiidkanna waa xasan abu daawuud baa sunankiisa ku soo wariyey ina lilahi malaa'ikatan sayaaxiina fi lardi axaadiis kalena waa soo aroortoo salliga sheegaysa wصluu calaya faina salaatakum tabluغunii xayثuma kuntum waxay ku soo gaadhaysaa biwaasitaةi اlmalaa'ika malaa'igta ayaa soo gaadhsiinaysa waxaan salliga iyo salaamta ahayn oo acmaasha ummaddiisa ka midana in la soo gaadhsiinayo daliil male saas aawadeed ummaddiisu waxay samaynayso salligaa iyo salaamtaa mooyaane wax kale kama warqabo wixii hore loogu waxyooday waa halkooda laakiin xaaladda ummadiisu ku sugan tahay iyo acmaasha ay qabanayso kama warqabo nebigu sal allahu alayh wasalam salliga iyo salaamtaa mooyaane ama xadiiska sheegaaya xayaatii khayru lakum wamamaatii khayru lakum tucradu calaya acmaalu ummatii fii qabrii fain wajadtu khayra xamidtu allah wain wajadtu hayra dalika istakfartu lakum waa xadiis daciif noloshaydu khayr bay idiin tahay geeridayduna khayr bay idin tahay camallada ummaddaydaa laygu soo bandhigaa xabaashayda gudaheeda haddaan khayr ku ogaado ama aan khayr ka helo allah baan u mahadnaqaa haddaan shar ka helana ama shar ku ogaado inay sameeyeenna istikfaar baan u sameeya ilahay baan dembi dhaaf weydiiya waa xadiis mursal bakr bn cabdilaahi almuzani taabiciyabaa markaisagaa yidhi saasuu nebigu yihi sal اllahu alayh wasalam mursalkuna min qismi daciif wax kaloo lagu xoojiyana lama hayo xadiidka ibn mascuud laga soo warinayaana waa khaa saas aawadeed yani waxba laguma xoojin karo waxaanu ka hor imanayaa axaadiista saxiixe mutawaatirkaabuu ka hor imanayaa ee kayrkoodba soo wariyeen ee dhowr iyo tobanka صaxaabi laga soo wariyey layudaadana rijaal can xawdi kama yudaadu lbaciiru daallu unaadiihim siduu rasuulku yihi sal allahu alayh wasalam rag baa darkayga looga baacin doonaa sida awrka baadidaa darkaanu lahayn looga eriyo raggaa qaarkood nebigu waa garanaya sal allahu alayh wasalam markaasaa waxaan idhahdaa bu asxaabi asxaabi wa fii lafdin usayxaabi usayxaabi wa fii lafdin ummati ummati waxaan idhaahdaa marka laga baaciyo waa asxaabtaydii ama waa ummadaydii markaasaa waxaa laygu yidhaahdaa inaka laa tadri ma axdau bacdak dabadaa waxay soo darisiiyeen ma ogid ayaa laygu yidhaahdaa faaqulu kama qaala cabd صaalx waxaan idhahdaa sidii addoonkii wanaagsanaa uu yidhi wakuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falama tawafaytanii kunta anta araqiiba calayhim yani wuxuu u jeedaa nebi ciise ilaahu intaan dhex joogay markhaataan ku ahaa markaad i oofsatayna adaa markaa yani taalacanayay oo ogaa xaalkoodoo ka warqabay oo ilaalinayay markaasaa laygu yidhahdaa kamay zuulin inay cidhbahooda dib uga laabtaan fa aquulu suxqan suxqan xadiikaas yani asaxaab badan baa soo warisay dhowr iyo toban saxaabi baana laga soo wariyey ilaa laba iyo toban saxaabi waa laga soo wariyey waa xadiis mutawaatir marka acmaasha ummaddiisa inaanu ka warqabin ayuu xadiikaasina tilmaamayaa bale markaysagaa ragguu yaqaanay qaarkood inaanu waxay faleen dabadii inaanu nebigu ogeyn sala allahu alayh wasalam marka wuxuu isku darsaday xadiisku isagoo daciifa xayaatii khayrun lakum iyo isagoo axaadiistii mutawaatirka ahayd ee saxiix ahayd ee mutawaatirka ahayd uu khilaafaayo o ka hor imanaayo marka waxa weeye calaa kulli xaal ruuxu hadduu dhinto cidduu doonaba ha noqdo weli ha noqdo ama nebi ha noqdo ama cid kaleba ha noqdee camalkiisu waa go go'aya camalkii laga sawaabinaye laga ajar siinayay ama lagu ciqaabayay waa go-ay allahuma ilaa wuxuu sabab ku lahaa ou dadka u horseeday mooyaane oo lagaga dayday ama aasaartiis iyo raadadkiisu ay baaqi noqotay oo inta waxaasi raadkiisu baaqi yahay uu soo shaqaynayo sida waqafyadu dhigtay iyo waxa la midka ah wakadalika waxyaala xunxun oo uu sameeyey oo xumaantii ay sii socotona waa saas si laeg dembigeedii waa loo qoraya waayo sababu ku lahaa walaa yaxmiluna afqaalahum afqaala maca afqaalihim waatuu ilahay yihi wanaktubu ma qadamuu aaaarahum amaa xadiidka tilmaamaaya inay nebiyadu xabaalahooda ku tukadaan amaba sheegaaya ruuxa muuminkaa laftiisa marka la aaso inuu odhanaayo markay mu'miniintii kale waraystaan idaaya haddaba aan tukadeen xadiiskan iyo axaadiistaas miyayna iska hor imanayn jawaabtu waxay tahay iskama hor imanayaan ee siday culammada muxaqiqiinta qaarkood ku jamciyeen waxaa laga tilmaamayaa ida maata insaanu inqaطa camaluh bimacnaa camalkii ama laga sawaabinayo laga ajar siinaayey ama lagu ciqaabayaa go-ayaa laga tilmaamaya wuxuu sabab ku lahaa mooyaane amaa xadiidkan kale tilmaamaaya in xabasha gudahooda ay ku tukanayaan sheegaaya alambiya axyaaun fii qubuurihim yusaluun yo marartu bimuusa bni cimraan cinda alkasiib اlaxmar fii qabrihi qaa'ima yusalii yani axaadiista waxaa looga jeedaa waa salaaday ula imanayaan taladud iyo macaansi ay ula imanayaan sida ahlu jannahaba loogu ilhaaminayo tasbiixda oo iyagoo jannadii ku sugan ay iska tasbiixsanayaan oo siday neefta isaga guraan oo kale ayay tasbiixdu u noqonaysaa camal laga ajar siinayo maaha laakiin waa taladud iyagu ay ku raaxaysanayaan tan kalena waxaa weeye mu'miniinta iyo nebiyada iyo haddii layidhi xabaalahay ku tukadaan waxaa looga jeedaa waa taladud iyagu ay macaansanayaan ay ku raaxaysanayaan laakiin camal laga ajar siinayo ma aha jamciga caynkaasna shaekhulislaam ibnu taymiya ayaa majmuufataabaha ku tilmaamay almuhim aayaddani waxay sheegaysaa baryada la baryaayo yani awliyada iyo dadka dhintay la baryayaa inay tahay shirki in tdcuuhum laa ysmacuu ducaaءakum walow samicuu ma اstajaabuu lakum waywma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum marka shirki inay tahay aayaddu nasgaraynaysaa ay caddaynaysaa waqaala tacaala ilahay wuxuu uhi walain sa'altahum haddii aad weydiiso ilahay baan ku dhaartay haddaad weydiiso man khalaqa asamaawaati cirarka yaa abuuray waalarda dhulka yaa abuuray layaquulunna waxay odhanayaan oo odhanayaan oo odhanayaan allahu ilaahay baa abuuray qul waxaad tidhahdaa afara'aytum yani ka warrama maa tadcuuna kaa baryaysaan min duuni illaahi allah sokadii in araadaniya allaahu bidurin hadduu ilaahay dhibaato ila doono hal hunna ma yihiin iyagu kaashifaatu durri qaar dhibaatada uu ilaahay ila doono iga faydaayo ma yihiin aw araadanii biraxmatin ama uu ila doono naxariis hal huna mumsikaatu raxmatii ma yihiin qaar naxariistiisa qabanaaya oo celinaaya ma yihiin qul waxaad tidhaha xasbiya allahu kaafigaygu waa allah calayhi yatawakal lmutawakkiluun allah oo qura ayay tala saaranayaan kuwa tala saaranayaan yani waajibku waxay tahay inay allah oo qura tala saartaan yani haddii dadku dhammaantood isu tagaan waxa uu ilaahay kula doonay kaama baajinayaan waxaanu kula doonina kuma soo jillaabayaan hadduu ilaahay dhibaato kula doono awliyadu dhammaan hadday isu wada tagto dhibaatada miyay kaa faydi kartaa jawaabtu waa maya wa qaala tacaala <clears throat> allah wuxuu yidhi qul ara'aytum ma tadcuuna qul waxaad tidhahdaa ara'aytum iga warrama maa tadcuuna kaa baryaysaan min duuni illaahi allah sokadii arunii maada khalaquu min alardi itusiya maxay abuureen oo arlada ka abuureen am lahu mise iyagay u sugnaatay shirkun wadaag miyaa u sugnaaday fi samaawaati cirka ay ku leeyihiin oo cirka miyay allah wax la wadaagaan hay cirka ka mida itunii bkitaabi min qabli hada itunii bikitaabin yani kitaab markaa la kaalaya min qabli haada kan markaa ka horeeyey oo sheegaaya ilaahay cidaan ahay in la caabudo ama la baryo ama allah lala caabudo ama allah lala baryo lama helaayo aw asaaratin ama raad la kaalaya raadkaasoo min cilmin cilmi ah bimacnaa waxa weeye sanad saxiixa oo nebiyada lagaga warinaayo in ilaahay cid kale lala baryi karo oo ilaahay iyo sheekh hebelow la odhan karo baa la kaalaya lama helaayo in kuntum saadiqiin haddaad tihiin qaar run sheegaaya inay bannaan tahay ilaahay cid aan ahayn ama ilaahay in cid lala baryaa inay bannaan tahay haddaad ku run sheegaysaan ba la kaalaya kitaab sharciyaynaya waman adalu miman yadcuu min duuni illaahi waman adalu yaa ka baadi badan cid ka baadi badani ma jirto laa axada adalu miman yadcuu mid baryaaya min duuni illahi allah sokadiiman laa yastajiibu lahu midaan ajiibayn ilaa ywmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo aan ajiibayn wahum yagu can ducaaihim baryadooda waxay yihiin ay baryayaan haafiluuna qaar ka moog waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an waidaa xushira haddii lasoo ururiyo annaasu dadka kaanuu lahum waxay u noqonayaan acdaa'an col bay la noqonayaan wa kaanuu bicibaadatihim waxay noqonayaan cibaadadooday caabudayaanna kaafiriina qaar dafiray bay noqonayaan وqاaل تaعaaلى ilahay wuxuu uhi وأن الmasاaجida للahi falaa tdcuu maعa الlahi أxada marka aayaddan waxaa laynoogu sheegay baryada markaa la baryaayo kuwa aan waxba ajiibayno waxba aqbali karaynin sida dadkaa dhimata dadkaa dhintay ee xabaalan inaynay ducada iyo baryada ka warqabin wahum can ducaaihim aafiluun ta kale baryada la baryayo la gargaar weydiisanayaana inay tahay cibaado la caabudaayo waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wa kaanuu biciibaadatihim kaafiriin ducadii baa cibaado loogu magacaabay wa tacaala ilaahay waxa uhi waana almasaajida lilah waxaa kaloo lay waxyooday ana almasaajida masaajidu meelaha lagu tukada lagu sujuudaa lilaahi ilaahay u sugnaatay oo ilaahay iska leeyahay falaa tadcuu ha baryina maca allahi allah jirkiisa axadan cidnaba markaa ha baryina tafaasiir kala duwan baa lagu fasiray macnaha laakiin waa isku dhow yihiin waa macaani wada xaqa waxaa lagu fasiray wa ana almasaajida lilaah arlada ilaahay baa iska leh waayo arladoo dhami waxa weeye waa meel lagu tukado bimacnaa waxaad saalix u tahay in lagu tukado waatuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam wajucilat liya alardu masjida waahuura arladoo dhan masjid baa layga dhigay wixii sabab gaari ku soo dariday oo sababtaa mamnuuc ku noqday in lagu tukadaa iyadu waxa weeye waa xaalad caaridaa keensatay xaalad soo beriday baa keensatay sida meel nijaas ah oo nijaaso ku dhacdo nijaasowday ama meel xabaalo ah marka waxa keensatay in laga reebo wax gaara laakiin min xayu alu maxay tahay arladu dhammaanteed waa wada masjid wajucilat liya alardu masjidan wa ahuura marka maadaama uu rasuulku yihi sal allahu alay wasalam arladoo dhan masjid baa layga dhigay masaajidda ilaahay baa iskale bimacnaa arladoo dhami makaan lagu sujuudo weeyaane rabbi baa iskale ee allah cid kale ha kula caabudina ama ha ku baryina yani haddaad doonayso kaanahu la yidhi haddaad doonayso cid kale inaad caabuddo allah arladiisa uga dhaqaaqo mulkigiisa uga bax hawadiisa ha kaga neefsan risiqiisana ha cunin ka kalaad caabudaysaa risiquu leeyahay iyo dhuluu leeyahay doono dee miyuu waa maya waxaa kaloo lagu fasiray <clears throat> in la yidhaahdo wa ana almasaajida yani xubnaha laga sujuudo toddoba xubnood baa laga sujuudaa ana almasaajida acdaada ama xubnaha laga sujuudo ilaahay baa iska leh ee ilaahay uun ku caabud oo cid kale ha ugu sujuudi cid kalena ha ku caabudi masaajidda gaarka ah markaysaga yani gaar loo dhisay cibaadada loo dhisayna waa lagu fasiray <clears throat> in falaa tadcuu maca allahi axada ilahay cid kale ha kula caabudina laakiin aayadda ma soo gudagelayso masjidkii in cid lagu magacaabo taasi markaa lama diidaayo haddii looga jeedo tacriif iyo in lagu garto keliya looga jeedo dhibi kuma sugna oo ciddii dhistay ama meeshuu ku yaalay loo nisbeeyo dhibi kuma sugna waayo rasuulku sal allahu alayh wasalam waxa uu ihi laa tushadu الrixaalu ila ila alaaثati masaajid masjidi hada wاlmasjid اxaraam wاlmasjid اlaqصى yani rarka looma xidhxidho oo looma safro saddex masjid mooyaane safar cibaado iyo qurbo loogu safrayo sharaf makaan makaan markaa sharaf uu leeyahay daraaddii loo safrayaa ma jiro saddex masjid mooyaane saddexdaa masjid waa maxay masjidii haadaa buuli isagaa isu nisbeeyey nebigu sal allahu alayh wasalam oo wuxuu hi waa masjidkayga marka waxa way masjidurasuul in lagu magacaabo masjidkaas dee dhibi kuma sugnaan waayo rasuulkuba sal اlahu alayه wasalam isagaa isu baafeeyey wuxu masjidi haada wlmasjid اxaraam wlmasjid اaqsa saas aawodee haddii tacriif looga jeedo ciddii dhistay masjidka haddii lagu magacaabo oo la yidhaahdo masjidkii hebel ama meeshuu ku yaallo lagu magacaabo ama xaafadda uu ku tukado markaysa xaafadda yani xaafadda uu masjidku ku sugan yahay cidda ku tukataa yani lagu magacaabo dhibi kuma sugin saas aawadee bukhaari saxiixiisa wuxuu baabaystaa yani in la yidhaahdo yani masjidu bani zurayq masjidkii reer hebel reer zurayq masjidka la yidhaahdo yani ayuu bukhaari saxiixiisa baabaystay xadiis bayna ku soo aroortay oo farduhu nebigu tartansiinaya sal allahu aleyh wasalam ayaa xadiisku wuxuu sheegayey ilaa masjidi bani zurayq inuu waxa weeye markaa la tartansiiyey almuhim haddii waxa weeye masjidka marka waa masjidkii hebel ama masjidkii reer hebel ama masjidkii xaafad heblaayo la yidhaahdo tacriif iyo barisuun looga jeedayo in lagu garto ee aan muraad kale looga jeedin wax dhibi kuma sugnaa sidaa masjid rasuul baa loo yidhi sal allahu aleyh wasalam <coughs> aayaddana ma soo gudagelayso waxay diidayso wa qaala ilaahay wuxuu uhi qul inamaa adcuu rabbii walaa ushriku bihi axada qul waxaad tidhahdaa inamaa adcuu rabbii wax kaleba maahe allahun baan barayaya rabbigay baan baryaya walaa ushriku bihi lama wadaajinayo axadan cidnaba wuxuu ilaahay la gaar yahay in cidnaba lala wadaajiyo ma qul inii laa amliku qul waxaad tidhahdaa inii anigu laa amliku lakum idinma hananaayo daran wax dhiba walaa rashadan iyo wax xanuuna midnaba idin hanan maayo sidaa ku dheh marka nebi moxamed sal allahu aleyh wasalam haddii lagu yidhi waxaad ku tidhaahdaa dhib iyo dheef midna idin hanan maayo bal cid kalena maxaad mooday bal cid kalena maxaad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 yihiin bay jahannamo geli doonaan akrajahu abu daawuud abu daawuud baa soo saaray xadiidka fi salaa sunankiisa kitaabu salaa buu ku soo saaray watirmidiyu tirmidina wuxuu ku soo saaray fii alaaati mawaadica saddex meelood oo kitaabkiisa jaamica ama sunankaa ka mid ah fii tafsiiri suurati baqara iyo fii tafsiiri suurati kaafir iyo fi dacawaat saddexdaa meelood buu ku soo saaray wbnu maajata ibnu maajana waa soo saaray fi ducaa kitaabu ducaa oo markaa ka mida sunankiisa ayuu ku saaray wa isnaaduhu صaxiix sanadka xadiidku waa صaxiix marka xadiidku waxa uu sheegayaa inay baryadu cibaado tahay baryo kastoo ilaahay la baryaa waa cibaado la caabuday laakiin baryada ciddaan ilaahay ahayn la baryaa waxay u qaybsantaa inay cibaado noqoto iyo inaynay noqon ahlucilmigu waxay yidhaahdeen an tasأla alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh baryada makhluuq la baryaayo saddex shardi haddii ay oofsato oo saddexda shardiba wada joogaan inay cibaado noqoto waa ka baaqatay makhluuqa in la caabuday ma noqonayso saddex shardi haddii la wada helo saddexdaa shardi waxay tahay an tas'ala alxaya waa inaad weydiisataad barido mid nool makhluuq nool inaad barido waxa baxday haddaanu makhluuqu noolayn ee uu meyit yahay oo uu dhintay baryadaad baridaa iyadu waa cibaada uun si kale ma noqoto alxaadira waa inuu makhluuqaasi joogaa oo mid xaadira yahay oo aanu haa'ib ahayn waxaa la mid ay culammadu yidhaahdeen xaadir haddaanu ahaynoo joogin laakiin xukum xaadir leeyahay xukumka xaadir markuu yeelanayaana waxay noqonaysaa asbaab caadii markay isku kiin xidhayso sida waxa weeye farriin baad u dirtay ama warqad baad u qortay ama asbaabtan caadada lagu ogaaday warkii inuu ku gaadhaayo ayaad kula hadashay sida telefoonnadan soo dariyo o kale oo waxyaale caadada lagu garanaayo inuu warkaasi gaadhaayo marka waa inuu xayi yahay ama waa inuu xayi yahay oo xaadir yahay ama xukun xaadir leeyahay bimacnaa asbaab caadi isku kin xidhayso caadada lagu ogaaday inuu khabarkaasi gaadhaayo shardiga saddexaad waxaad weydiisanaysaa waa inay tahay bima yaqdiru calayh wuxuu kari karaayo waxaanu kari karayn haddaad weydiisato waxay noqonaysaa inaad caabudday noqonaysaa bimacnaa isagoo kale waxaanu awoodi karin haddaad weydiisato waxay noqonaysaa inaad caabudday sida waxaad tidhi ishaafiyo ibogsiyo xanuunka iga qaad dee xanuunka yaa qaada ilaahay oo qura ducadii nebigu maxay sheegaysay allahuma raba annaasi mudhib alba'si ishfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaa'uk ilaah bogsiy laa shifaa ilaa shifaauka caafimaad yani ma jiro kaad adigu bixisa mooyaane cid kaloo wax bogsiisaa ama caafimaad bixisaa ma jirto allah mooyaane laa rasuul walaa weli walaa nebi walaa cid kale caafimaad ma bixiso laa shifaa'a ilaa shifaauka haddaad tidhahdo sheekh hebelow ishaafi weli hebelow ibogsii caafimaad isii waxay noqonaysaa gaalnimo waayo waxay noqonaysaa inaad ciddaa caabuday makhluuq haddaad tidhahdo ibogsiiyo caafimaad isii waxay noqonaysaa inaad caabuday wakadalika waxaad tidhi dembiyadaad ilaahay ka gashay baa tidhi iga dhaaf oo waxaad tidhi weli hebelow ama yaa nebiy allah ikfir lii dembii dunuubtayda ii dhaaf dee waxay noqonaysaa shirki waayo dembiga allahoo quraa dhaafa waman yakfir اdunuuba ila allah ilaahay waxa uu yidhi cid dembiyada dhaaftaa ma jirto allah mooyaane allah oo qura ayaa dembiyada dhaafa وkadalia xadiikii tirmidina waati ku soo aroortay laa ykfir الduنuuba ila anta ilaahu dembiyada ma dhaafo adiga mooyaane cid kale haddaad dembi dhaaf weydiisato dembiyadaad ilaahay ka gashay maaha qaladka ad makhluuq ka gashay lagama hadlaayo khaladkii aad makhluuq isaga ka gashay aad ku geftay waad odhan kartaa iga cafi oo iga dhaaf laakiin dembiyadaad ilaahay ka gashay inaad tidhaahdo makhluuq iga dhaafo iga cafi waxay noqonaysaa shirki oo caabuditaan aad noqonaysa waayo waxaad weydiisatay ma aha wuxuu kari karo wuxuu kari karo ma aha marka an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh su-aasha makhluuq wax la weydiisanaya saddexdaa shardi hadday ku kulmaan oo aan mid qura la waayin way ka baaqatay inay noqoto cibaado la caabuday ama shirki waa ka baaqatay laakiin waxay dhex taallaa inay xalaal tahay iyo inay xaaraan tahay labadaasay dhex taallaa waayo ahlucilmigu waxay yidhahdaan sida sheekh taqiyadiin ba uu yidhi mas'alaة اmakhluuqi fi اlasli muxaramaة wainama ubixat lidaruura su-aasha makhluuq wax la weydiistaa asal ahaan waa xaaraan laakiin ka fursan waayo daruuro ah baa loo baneeyey yani sideeda uma banaana saas aawadee xadiidkii muslim saxiixa kusoo wariyey waxaa ku timi inuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam yaa qabiisatu ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi alaaa qabiisow su-aashu yani makhluuq wax la weydiisanayaa xalaal uma aha saddex midkood mooyaane markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam saddexdii sheegay markaasuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam wamaa siwaahunna suxtun ya'kuluhaa saaxibuhaa suxta saddexdaa wixii ka soo hadhay waa xaaraan oo uu ruuxeedu cunaayo ruuxa u saaxiibka ahi xaaraan uu cunaayo marka haddii saddexdii shardi oofsamaan shirki waa ka baaqatay laakiin waxay dhex taallaa inay xalaal tahay iyo inay xaaraan noqoto labadaasay dhex taallaa kuwii su-aasha loo baneeyey hadduu noqdo waxay noqonaysaa inay u bannaanaato haddii kuwii loo baneeyey aanu ahaynna waxay noqonaysaa inay xaaraan tahay oo dembi ku tahay sida xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyeyba uu sheegaayo marka adducaa huwa alcibaada waxaa ku sugan kaannahu in la yidhi cibaadada dhammayska tirani waa duca wey waxaana shuraaxdu markay sharxayaan xadiidka ay yidhaahdaan ducadu umuuro badan bay koobsatay waxaa ka mid a ah iftiqaar qofku inuu muujinayo ilaahay inuu u baahan yahay inuu u tadarucaayo inuu baahida muujisanaayo uu allah u baahan yahay inuu allah qiraayo inuu markaa hani yahay oo wax walba awoodo inuu jawaab yahay inuu caalimulghayb yahay oo wax walba og yahay marka haddaad makhluuq barido aad tidhahdo sheekh hebelow ii gargaaro kurbada iga qaad yacanii xanuunka iga bogsiiy baadida iga baxsatay ii soo celi yani dembigayga dhaaf yani ihanuuni hidaayada yaa awooda allah baa awooda qalbiga in hanuun la geliyo ilaahay baa la gaara nebi maxamed ilaahay muxuu ku yidhi inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa adigu ma hanuuninaysid kaad jeclaysato inaad hanuuniso qalbigiisa hanuun ma gelinaysid laakiin ilaahay baa kuu doono yani hanuuninaya nabigu sal اlahu alيyه wasalam adeerkii abu aalib wuxuu la jeclaa hanuun iyo inuu soo islaamo oo uu iimaan la yimaado ayuu la jeclaa haddana iimaankii dee lama solonsiin waxaana ku soo degtay aayaddaas innaka laa tahdii man axbabta rasuulkii ilaahayow hanuunin maysid kaad jeclaato hidaayadiisa iyo hanuunkiisa walaakina allaha yahdi man yashaa maanta dadka qaarkood waxay rumaysan yihiin oo ay leeyihiin weli hebel kuu doono waa hanuunin karaa qalbigiisa hanuun buu gelin karaa kuu doonana waa ka jari karaa waxay ku leeyihiin yani hidaayadu waa sida marka waxa weeye yani xadhiggaa laydhkoo kale ama fiiladaa laydhkoo kale weeye marka awliyadu kay doonaan waa u tallaali karaan kay doonaanna waa ka jari karaan kay doonaanna waa ka jari karaan waxaa ku qoran risaalada yar ee la yidhaahdo majmuucaة اlqasaa'id waxaa ku taalla waxay yidhaahdeen ninba inan xaafiduulqur'aana ayaa yidhi nebiga salى اllahu alayh wasalam yani hanuunka sabab buu igu yahay laakiin hidaayada ilaahay baa i siiyey hadal adigu macnahaasoo kalea ah buu sheegi jiray markaasay waxay yidhaahdeen nin weliyaa ku yidhi waa sida ku taalla risaaladaas oo fiilada marka hanuunka ee silsiladda nuurka ah ee qalbigaaga soo gelaysa ee nebiga ka timi sala allahu alayh wasalam awliyadu waa taalacanayaano waa arkayaane hadday ka jaraan bal ka warran hadday awoodi karaan ha jaraan buu yidhi kad filadunbuu jaray bay yidhahdeen isla markiibuu gaaloobay sanamkana u sujuuday hadda ka warran kitaab bay ku taallaa dad baa ictiqaadsan oo rumaysan karaamaad baa laga dhigaya waxaasoo kale yani waxa weeye awliyaduma waxay awood u leedahay kay doonto hanuunka inay ka jarto oo ay qalbigiisa hidaayada ka saarto kay doonaana ay hanuunka geliyaan qalbigiisa oo ay solonsiiyaan oo waafajiyaan hanuunka markaasay awood u leeyihiin nebi moxamed sal allahu aleyh wasalam muxuu adeerkii abu aalib qalbigiisa hanuun u gelin waaye maxay ugu soo degtay hadda aayaddu inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa maxay ugu soo degtay maxaa laga jawaabaya weliga la sheegaya ma wuxuu ka fadli badan yahy nebi moxamed sal allahu aleyh wasalam ma waxaa nebi moxamed hananaynin oo awoodi karayn buu isagu awoodi karayaa subxaana allah waa cadaa'im waa umuuro khatara ah. yani weeye waana dalaal iyo baadi iyo kufriya gaalnimo wey waa midda labaade haddiiba laga soo qaado siday sheegayaan inay tahay yaa yidhi awliyadu dadka ha gaalaysiiyaan yani kutub lfiqhi waxay sheegeen fii baabi ridda marka laga hadlaayo qofku hadduu markaysaga yani qof gaalnimo la doono ama uu la doono inuu gaalnimadii ku sii sugnaado ama gaalnimo u tilmaamo isagaaba gaaloobaya hadduu kelmad ku yidhaahdo gaalow kan gaalnimada amraybaaba gaaloobaya saas aawadeed kutub اfiqhi waxyaalahay qorayaan waxaa ka mida ah oo fiqiga shaaficiyaduba ka mid yahay haddii waxa weeye sheikh isagoo dersi ku jira markaysagaa nin gaali u yimaado aw yidhahdo shahaadateynka ilaqin waxaan doonayaa inaan islaameen aw yidhahdo in yar isug miladii waa ka baxay bay yidhahdeen sheikhaasi waayo waa maxay yani qadarkaa yar ee uu markaa yani doonay ee uu yidhi markaysagaa gaalnimadii kusii sugnow ila macnaheedu in yar isagu waxa weeye intaa gaalnimo kusii jir ayuu milada kaga baxayaa fiqiga shaaficiyadaaba qora fii baabi ridda marka haddiiba laga soo qaado arrinkaa ay sheegayaan inuu awood u leeyihiin awliyadu yaa yidhi markaysagaa weligu markaysagaa cid ha gaalaysiiya yaa yidhi soo kan markaysagaa yani cid gaalaysiinayaa sow isaga laftiisuba ku gaaloobi maayo milada kagama baxaayo almuhim haddii waxa weeye markaa cid uu ruuxu baryo ou yidhaahdo ihanuuni cid makhluuqa uu baryo uu yidhahdo hebelow ama sheikh hebelow ama yani weli hebelow ama nebigii ilaahayow sala allahu alayhi wasalam ihanuuni hadduu yidhaahdo oo bimacnaa qalbigayga hidaayo geliyo isolonsii hidaayada oo iwaafaji ama ibogsi ama kurubaadkiiyo dhibaatada iga foy yani hadduu yidhaahdo yani milada waa ka baxaya waa ku gaaloobaya waayo waa caabuday oo waxa uu la yimi cibaado u caabuday ducadiina waxaa lagu magacaabay cibaado wa qaala rabbukum idcuunii astajib lakum ducada markaa istijaabada muqaabalka looga dhigay waa ducadii baryada ahayd yakfiika ana allaha qad qaala dcuunii ka mili maa qad qaala acbuduunii waxaaba kugu filan ilaahay udcuunii wuxuu kuu yidhi siduu ucbuduunii yani kuu yidhi icaabud siduu kuu amray ee uu ku yidhi aniga icaabud ayuu aniga ibarina kuu yidhi maxaad ku kala farin wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii waxaa loo jeedaa can ducaa'ii baryaduu ibaryaayo kuwa iska kibrinaayo waayo cibaadada markaysaga la soo sheegay waa maxay waa ducada markaa nebigu salى الlahu عalيه wasalam aayadda iyo xadiidka waa isku fasiray ahlu cilmiguna waxay ku soo rareen iجmaac culamadoo dham isku waafaqsan tahay baryada makhluuq la baryaayo haddii saddexdii shardi midkood la waayo inay tahay markaa shirki ama gaalnimo an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh waayo markuu sheekh hebel baryo ruux dhintay markuu baryo ama ruux maqan oo aan sabab caadiya isku xidhaynin markuu baryo oo gargaar weydiisto ama waxaan makhluuq awoodi karayn markuu ka baryo oo weydiisto dee waxay noqonaysaa inuu ka rumaysan yahay awood mulaqa inuu leeyahay haninimo mulaqa inuu leeyahay yani markaa taas inuu ka rumaysan yahay ayaa ka dhalanaysa xataa mushrik اcarab dhibaatadu markay daraato may baryi jirin ilaahay cidaan ahayn faإida rakibuu fi lfulki dacwuu اllaha mkhlisiina lahu اdiin falama najaahum ila اlbari ida hum yushrikuun yani waxa weeye markay dhibaatadu daraato allah oo quray baryi jireen laakiin dhibaatadu intay sahlan tahay ee yasiran tahay yani way baryi jireen waxyaalaha kale ay caabudayaan laakiin hadday dhaharato dhibaatadu daraato allah cid aan ahayn baryi maayaan saas aawodee ilaahay qur'aanka wuxuu inoogu sheegay faidaa rakibuu fi lfulki dacwuu llaha mukhlisiina lahu ddiin mushrikiin carab markay badaha fuuraan badaha markay fuulaan oo baddu ay ku kacdo ay halis galaan dacwuu allaha mukhlisiina lahu ddiin ikhlaaska ay ilaahay u samayn jireen maxay tahay allah quray baryi jireen marka allah qura in la baryaa ikhlaas ducadii lagu sameeyey inay tahay tilmaamaysaa falama najaahu min alberi idaa hum yushrikuun markuu beriga usoo samata saaro usoo nabadgeliyana waaba iyagii oo wadaajin samaynaaya oo ilaahay cid kale la baryaaya marka dhibaatadu markay sahlan tahay cid kale waa baryi jireen laakiin dhibaatadu markay daran tahay allahoo quray baryi jireen saas aawadee ikrimat ibnu abi jahl fatxu maka markay dhacday waa ki cararay isagoo gaal ah ayuu cararay oo isla markaa mxamed iyo ka carar halkaa iyo jidde ayuu tegey doon buu fuulay doontii markuu fuulaa baddi ku kacday halis buu galay dadkii doonta saaraabaa waxay yidhaahdeen war ilaahay mooyaane cid kaloo ina badbaadinaysaa ma jirto ilaahay oo qur'aan barino ikrimatu bnu abi jahl wuxuu yidhi